على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر عن يا كريم الحكاية التسعون حكاية سقاشنات عن إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه hora usoo hadalnay waxaa laga wariyay saydi ibrahim alkhawaas qaala waxaa siri atashtu waa oomay fi asfaari safar bacdi asfaari safaryaalkii qaar kamida fiigoodii wasakadtu min alcatash oon darteedi oon dartiisaan la dhacay fa idan ana bimaahin waxaa isoo aan aan la kulmiasdhaa biyo oo gusha calaa wajhii oo wajigeedu soo fardhiyay fa idan ana bimaahin waxaan la kulmi asdhahay biyo oo rusha lagu soo fadhiya calaa wajhi fataxtu caynaya waa dhulkas xoornaa magtahay fataxtu caynaya dhamadaheyda dhindoodan furay faida birajulin waxaa la kulmiya sda nin oo حسن weji weji qurxoon raakibin fuushan calaa daabati shaba daaba oo shaba oo yani cadaankeeda iyo madoogeeda isku laman ano fush oo fuushan ala kulmiya sdhahay fasaqaani ilma biyas i waraawi waqaala waxaa sdhahay kun rafiiqi ki ila saaxibi sadiika ahaaw jidka ki ila rafiiq nafdi ahaaw fama labistu managaana ilaa yasiiran waxyar mooyaane xataa qaala ilaa asiga dhaho mi anig asig dhaho ma taraa maxaa arkoosaa faqultu waxaan dhahayaa siri ara lmadinata madina aan arkooyaa madinatu rasuuli lahi sala lau alay slam nabig madinadiisu wadaa faqaala waxaas dhahay inzil deg waqra ku akri calaa rasuuli llahi igagaasi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam salam salaamtay gaarsi wuxuu loo dheh akuuka alkhadayru akuuka walaalkaada oo khadar ahaayo yukriuka asalaam waktu salaam u dheh sa saasay ku dhamaatay asaga hadda dhulka dhanaa loosoo gaabinsi oo baab cabdiraxman oo sheekh adkiisa aan kusiitiin camal waayo si wakti oo sahlan ahaa lagu gaarsi waa waa loo soo duubi dhulka marka ninkaas saas oo biya kufadhiy walaalki khadaraas ahay saasay ku ad u cadeeyey waqaala sheekh haddana waaas dhahay abulkhayr alakta la dhehi jiray sheekh abulkhayr alakta radi allahu taala wanafacanaa bihi wabiculuumi radi allahu taala canhu wanafacanaa bihi waamandanaa biamdaadi sheekh abu abulkhayr alakta horta waxyarko waxaan ka taawano tarjumadiis xagee usi waa nin maqribi asalkiis meel taynaat lihiraa as deganaayaa magrabi waay alkiis walow karaamaad karaamaadaas lahaay firasa xaada iyo kashfi oo weyn oo yaabahaas lahaay kana kabiira shan shacnigiis waa weynay maata sanata mif arbacamil kalam saddex boqol iyo afartan iyo dhowr markii ahayd sanada hijridaas dhintay oo ma dhawa waktigiis ma dhawa kun sana wax la jira mano qaala abulkayr waxaas dhahay ma balaga axadun hada ladii isku hadli waxaa kamida ah ninkaan maxaas dhahay maa balaga axadun axad ma gaaro ilaa xaalati shariifa xaala fiican wilaayo iyo maqaam ma gaaro ninka ilaa waxaas ku gaara asdha bimunaasamati lmuwaafaqati muwaafaqada inaas laazimas ku gaaraayo wamucaanaqati ladab adabka inaas noqon kasho adabta dhoora le loo wadaa iyo wa adaa-i lfaraaidas gaaraa faradiya far fariida la guto suxbat الsaalixiinna wa ku gaara dadka ulida la saaxibo taasa maqaam lagu gaara qof oo oo maqaam gaari oo xaala shariifa oo qurbi wax kastoo ilaahay hagis ka heli ma ma mala helin asdhahi ma dhaqi karo ilaa muwaafaqada sharciga as waafaqo as laazimo sidii sharciga asku dhaqmo aswaafaqo waxyar as khilaafin iyo aadaabtana asloqon gashto oo manaa usin asdooro aadaabta dadka oo culumada aska adab kaas waadaa lfaraaid faraaidka gudideeda lagu gaaraa suxbat saalixiin dadka saalixiinta suxbadoodina waa lagu gaaraa marka ninkaan hadda wiis dhahay khisadan kasagaama le waayo aan fiirin waxaas dhahay kadamtu madinata rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam madinaan galay hadda munaasab ahaan waxyaalihii sheekha usoo musanif kitaabkan leh isuu soo darsaday waayo marka xikaayadii hore saasay ku dhamaatay madiinaan soo galay as dhahay rasuulullah sal l alay salam fa akabtu kamsata ayaamin as dhahay shan beri anagaadi as dhahay maa duktu dawaaq wax ah, ma dhadhaminin manguri wax abayaraade ma dhadhaminin waxna macawin fataqadamtu ila alqabri shariif aan ukacay as dhahay qabriga agtiisa oo shariifka sharafka lahaa nabi qabriga sal la slam wasalamtu cala nabiy sala allahu alayhi wasalam an salaamay وعlى abi bakr an salami وcmar radi allahu taala canhuma salam isku duyin mta وqultu waxaan dhahayaa is dhahay shan beri dhan wax makuleyn waan kaajeesan yahay ya rasuul allah ana dayfka layla aniga maanta marti aan ku ahay saasaan dhahayaa is dhahay watanahaytu waa dheeraadi marka walimtu kalfa lmimbar mimbarka agtiisi gadaashiisaan iskahurti astaa faraaytuhu e sala allahu alayhi wasalama suuban ahaan hadis e korkiisa ahaade aan arki fi hurdada dhexdadiisi aan ku arki abubakar abu sayidna abubakar sidiq radi allahu taala canhu can yamini asjo mirigtis sayidna cumar radi allahu taala anhu an shimali asjo sayidna cali bin abi talib karam wajhu bayna e day hortiisi asjoogo saxaba kani caliyu sayidina sayidina cali radi allahu taala anhu way way dhea waqaal li waaasdha qum joogs faqad jaa rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam anagaa yimid korkiisi ahaadee faqumtu ilayh waa ukacaya siri faqabaltu bayna aynay lamada dhinda dhexdoodi an fadafaca ilaya ragiifan dawlkoo muufo mufas isii yasdhahay faakaltu nisfahu nis aan ka cuni wantabahtu waxaan soo kacay asdhahay wafi yadi gacantey usoo ku jirto wallahi aan ku dhaartay asdhahay nisfu niskiis gacant ano ku haayaan soo kacay asdhahay marka hadda riwaayadan riwaaya cajiib e waaye hadii oo ninkii nabigana arko alihili sala allahu alayhi wasalam xaqiiqa aanas u arki ninkii nabiga arko sala allahu alayhi wasalam xaqiiqas u arki nabigaas arki sidii bukaari ah oo anas bin malik aska wariy radi allahu tacaala canhu qaala qaala sala allahu alayhi wasalam subana maxaa siriya sida anas alis galaskiisa ahaade man ra-aani ninkii arko filmanaami hurdada fiigeeda ninkii uu arko waqad ra-aani waayo arkay maxaa yeelay fa ina laa yatamathalu bi aniga shaydaanka ma isku hesuray karo isku heshabahi karo kasi waru'ya lmumini haddana xadiidkiyaa socdaa muminka ru'yadiisna juz-un min sitati wa arbaciina juz-an min anubuwa hadii oo loo dhigo nawinimada afartan ilah hal meelaska yaalaay muminka ru'yadiisi marka hadda subana asdai sal ly slam faqad ra'aani manaa akiiqa ahaan jismigeyga ruuxee suuradiis oo wada jiro xaqiiqadeedaas arki ala wadaa faqad ra'aanii hasan wadalika maxaa yeelay liana alambiyaa calayhim asalaatu wassalaam ambiyada laa tablaa ajsaaduhum jasadka jasadyaalkoodii ma bololo walaa tatagayaru suwaruhum suwartoodina ma doorsoonto wahum fii quburihim yusalluuna qubuurtooda ayna ku dugtaan kamaa jaءat bihi axaadiisu axaadiista se ay u hiireen kamaa jaat bihi axaadiis axaadiista se ay ku hiireen walow hadii nabiga la arkaa dhahay suuradii asliga ah waxaa waaya dhahay hafka arkaayo xawaashiisa se isku khilaafayaan isku khilaafayaan al asliga ala hadii lo ark sidii istiqaamadooda halihii tahay oo sharcigiis ay toos halihii istiqaama ay ku wataan alaasa habka isku arkaa dhahay marka waxaa la ogaaday marka ninka ku arkaayo suubanaa sala allahu alayhi wasalam suwartaas iyo ashkaalkaas oo kala duwan nabiga nin xaqiiqa ahaan oo arki waayo maxaa yeeli waxaa suuradaas ku arkaayo dhan misaaliyaal waayo ah oo khiyaali ah eh. waasidadeedina eh, kan lagu arkooyina waxa waaye nabiga waayo sala allahu alayhi wasalam ma waxaana ubadan tahay al dhahay ru'yada nabiga inay ku dhacdo yakda qalbiga oo laga arkay ubadan tahay dadka yakda ku arkaan qalbiga ay ka arkaan kabacdigaas al dhahay indhaha aragtadeeda ninka usii koraa waxaa xaafid suyuudi laga wariya al dhahay radia allahu tacaala canhu waxaas dhahi jiray suubanaa yakdan ku arki as dhahay todobaatan iyo dhowr jeer aan ku arki as dhaha waxaa u dhahay as dhahay halkoo mar oo todobaadkaas kamide eh. hal ana min ahli ljana ahluljana maan kamid ahay ya rasuul allah faqaala waxaas dhahay nacam marka adan waxaa dhahay as dhahay min gayri cadaabi yasbix anoo cadaab iisa hormarina jana maan kala faqaala laka dalika waa leedahay munaasabada oo ru'yada nabiga aan ku sheeg aan ku keeni alxamdulilah awliyada dad oo nabiga oo iska arkenin waa jiraa o hilow badan u qabaa dadna ilaahay yani kashiwa u qaadaa manaam ay ku arkaayaan marko marko yaqda ku arkaayaan dad laakin maqaamaadkoodi maqaamul kumal gaareen waa hadda baba aba camal anas nabiga yaqda arki jira lakin usiga intii e afkiisna laga maqli aras uu arki jiray nabiga yakda caadi e, karaamo weyn oo ilaahay karaamiyas ahay alxamdulilah e, anagana kanaati oo nabiga aragtadiisa waana dadkiisoo arkeen aan aragn bishaara ma tahay baaba suufi naftigiisi badanaa laga sheegay dad oo yakda isku arki inkastoo sida fasaadis ukamamoohaayo kasibta an mar'ana wakunta lana nabigas liha ma aragtanaaya waa ka cishias liha wakunta lana samsandiana kadiiba turki ama ora aan ku afkiisa inaad ahayd jiridka oo dhinta la-aanta ah alas usheeshe markaasas liha yani wasligaadi aan rabaa aragtigaada aan rabaa asid asmaa islami ilaal ilahay ay ku jirtaa ambiyaalka baabca shisheeye baabsuf ambiyaalka dhan manaamya waan ku arki oo ilaahay un sano aadam waa arki asal nawi asa arkay alxamdulilah hataa shakaasi araa cayaalo leyla nuur nawi nuurkiisa askusi waa jira oo sheekh cali sheekh arak le ma ila ana baaba sheik hataa markas jiranay miya jirkis joogo naba afarta kulafinaas arki a ala ahmada ku jirtaa marka mea sleaymano وقد عجز الخلق عن طبه متى يستفيه ينشر الفرق ده مرka ilah laa basa caleyka sudhaaya la ilahay waa midaas fadligaas tawasul nabiga a ah, ilahay hijradii ahaasi ah, ubahay uu baxay insha allah baabsu hataa mar waxaa loo arki aldaafulfiin oo sabaadka joogaan nabigana ku jiro oo shacbsulfanina joogaan oo dagaal dhacayaas ayaal dhahay waxaa sheegaaba majmuuc alkasaaida caali duraha hoostefanka sheegaan marka nabiga dhaha sulfadyasu dhaha wa hanaagsamadaas say furowa baafiya dhaha hala insha allah ya sida adiradkaas makaa umad inteeya kaas ah suufin inteeya insha allah so baab suuf noola ala arki waa baab suuf caaladis waxay aheeda marsido asanifada dhaha nabigaas arkaayo ama dad kala usu arkaayo ano wa marka hadda eh, munaasabadan oo ru'yada nabiga waa kusii dheeraanay marka hasada maino joogta hadda un soo naqano ninkii marka waas kusoo kacay usoo niskii muufo oo alihiis kacuni manaamka usoo nisna gacanta kusoo kacay waanshada bacduhum bacd culama culamada waaweyn oo muxibiinta bacdigood waxay ishaadeen axinu ilaa nuuxonoxi lxamaami idaa ganaa waashtaaku lilwadi waasbu ila lmagnaa yucjibuni maru nasimi lianahu yuxadithu can najdin حديثا لو ويخبر عن زوار الليلة بأنهم رأوا عند بانات النقاء وجه الأسنى بعيشك إن جئت القيام فخذ هنا وقل لمليح العين به مغنى وعظم بذكري عنده فلعله يرق لمشتاقين إلى ربعه حنا متى بقبى تفضي منية عاشقين ويدفن في سلعين ويمسي له سكنان تملك قلبي حب من سكن الحما فقلبي يهوى وعقلي به جنة تكامل معناه فأصبح فاتنا ألا يا له بدران حوى الحسنى والحسنى عليه صلاة الله ما malaha bariqun wamanaha bayrun fil usuni wamagana alaa ridada mar albeyt lanka akri jiray tan aniga way aday cajibisay marka ina akris ahaan oo nabigan kuweshiina maxabadan insha allah uh, maxabo maxaba weyn ilaasmasiyabaji ina insha allah maana weynay ay wadataa oo haldi ka haayo musabiinta kici haayo hadda waxaa isku dayaa ilaah nawaafajiye ninka oo shaacirka min weynas aad hadaladiisa adakasa waxaas dhahay arrin waxaa ololaa ad aad u hilowsanaay le waay ilaa noo xilhamaami asdaa qolleyda yani soodkeeda mana inti oo soodidiiso idaa kana haduu heesaayo an ulala asbaay e. waashtaaku lilwaadiciga e, e, waxawaay dadka dadka shaaciriinta oo muhibiinta midinka maxbuubkooda marki ay sheegaya yani waa dambeysis ahaya ayra oo akari ahaya ti kari karaan kadalik sheegaya waxyaal kalaa lawalwareeraya adiga oo hori sheegayo wax la arko isla kuso xasuus ahaya no waxyaalihi mukadamaadka aas hormarihoya an kol le ashigoya yani kol khaylgahed maki oshisaayo an olala asda waashtaaku lilwadi wadigan angowsana asda waafbu aadan ucaashiqsanayo asda ila lmagna mehaas joogo maxbubka oos nagaadi wayucjibuni maru nasimi haddana leerta firnidahay cagedgeliha asda leerta ataa nagaskus xasuusano maxbubka leerta oo nacada maay dhahan soomaalida naacawga nasiimka soo marida ay soo mareys maki usoo dhifato waayo adas cajibgila maxaa waaye maxaasu cajibgila lianahu yuxadithu can najdin mesha najdi lira asdhahay as waxay uu sheega asdhahay xadiisan oo lahu macnaa sheeka oo macna le as sheega as keena me waxaas mana leer daan adas le xagga katimin akhbaaras ku wadaa asdhaha asdhahay eh? yukbir markaas waaas abar sheegas an zuwaari layla wil ina sheegas cadeysa maro laila gabarta liraasda dadka soo ziyaartay hangeedi as u khabar sheega maas dhaa asda bianahum iki asda dadka soo ziyaarteen laila ra-o inay arkeenas i sheegaa cinda banati naqa meel madina ku yaal waayo no banat naqa geedaheedi agtiis naqa meel ira eh waadi naqa waa meel waadi waayo no geedaheedi agtiisi asda inay ku arkeen asisheegaas dhahay leeftasnaa caawgahe e. wajhal asnaa laylaga wejigeeda oo nuurka badnaaye e. inaay arkeen isku sheegahay e. manaa waka giiro ano ina waiga ay arkeen waxa ay u sheegahayen waxaa is leeyahay sila inay kaatas rabaa ninkaas oo jecleha uskiisi dad kale inay kamakla nadka giiro aha maxaba oo welkeed waay duceyshika an ku dhaarihiye as leeyaha eh nolosha daad an ku dhaarihiye in ji'ta alkhiyaama ya E, haddaad timaadid meelahaas oo akrka kufidsan ah, guryahoodi ya fakif bihaa joogs mayhaas waqul u dheh limaniixi lxayi e, e, xaafadaas amase qabiilkaas oo oo oo akhlaakaas degan kii uu weji qorxoonayo u dheh inii bihi mudna anigana aad inaan u hel dheerahay oo sababtiis aan u jiranahay aan u boko dheeraashaas iga dheeraada daftiis taas u dheh adeegaas biswa markaas lea wixii dhan hadda xamaamkii shaykhuleyli wixii dhan waa kasoo wada leeya marunasiimkii leila dadki ziyaarahaayeen waan soo dhawaahaya limanixi lxayi aas tahay wiliba waa qarsood qarsoodi la isku wadaa waaas dhahay waadini bidikri wasarbe aas dhahay dikri xuskeyga cindow agtiisa sheekidee ukeen aas dhahay falacalahu waxaa la arkaa aas dhahay aarajiha inaasu soo jilco limushtaakin ninkaan oo hilowsan oo ilaa rabcihi xana meeshiis deganaayo gurigiis deganaayo oo usoo ololay oo aad u hilowsan inaas qalbigiis usoo jilco oo ziyaaradiis aad u rabo nashalbiis jira sarbeeb e, e sarbeeb u sheeka asta haddaan wa si waa ardeym dhahoy no manaa tawaabo camalan ku jiraan e, sarbeeb nin saasaan jiraan aad ku jecl as kusubooq astawa isku siyaarto markaasas leyaa mataa bikuba tufdi takdi maniyata caashikin mataa kuba gudaheedi asdha shame nink nin caashik eh yani idaduuladiisi luu dhameehaa w isaga idaduulaya loo dhameehaa xaajaadkiisa huba gudaheeda shamee loo dhameehaa allah subxaana huba meel weyn waay yaable waay huba meel yaable waaya meesar weyn ku jiro waay huba ninkaan wa ismeeha magacaawey wax weyna ku jiraan wayudfan oo luu dugaa fi salcin me salci lira buur buur waay no me تدور سبعة زاد كتبت على صلع واحد عن كشيء كل أهل المدينة وصايا صلعنا أجود جوجا ويمسي ما بورت أكتيف معنا ويمسي له سكنة أو أصو هذا دجناش أو ما دجن أصو مساع شميس آها تمكن تملك قلبي أصلا وحا قلبي لن هانتي حب من سكن الحمى حمى مدينة ولا دكي أو أسكنكي أسكمي جعيلكي سيا قلبي لن هانتي أصلا qalbiya marka as tahay yahwaahu qalbigey ninkaas waa jeclyaas tahay waaqlihi juna caqligeyna waa kujilooway takamala macnaahu macnihiis waa kaamiloway amaa dhan intas kusoo koobay macnihiis waa kaamilooway faasbaxa waxaas ahaaday fatinan oo jamaalkiisa dadka fitneeay as ahaaday fitnoowaay oo la celi karin alaa ya lahu badran waxaa la yaabaa dayax oo xawalxusna walxusna wanaaga iyo iyo khaslada u wanaagsan oo kooway aan la yaabaa alaa yaa lahu badran maxbuubkaasaan la yaabaa dayaxaasaan la yaabaa nabiga nuurkiisa wijihiisa nuurkiisa bedri ku shawaas oo marka tacajubaas geliy oo dayaxaasoo xawalxusna walxusna xusni wanaag mano hor khaslada uu fiican badarkaasi fiican layaawaa alayhi salaatu llahi korkiisa ilaahay naxariista korkiisa allaa yeelo ma laaha baarikun wax oo hilaaco hilaac le manaanomka maki oo roobka dacaayo eh, wax hilaaco intii kasoo muuqdo ilaahay naxariistiisa korkiisa allaa yeelo wamaanaaha dayrun shimbir intay oy kashoodiso fi lgusuni laamaha korkoodi wamaa kana iyo inta iska heeso oo iskasoodiyo oo shoodkiis isfiicneeyo halaasaan kasintib u bahay alxikaayat alxaadiyat tiscuun xikaayadii sagaashankii koowaad can abi jacfar asafaar radi allahu canhu ninkaan waa heli waaye waa jiri waa waaye waa la heli doonaan insha allah radia allahu tacaala canhu wanafacnaa bihi wabiculumihi qaala waxaas dhahay tiibti waanku aanku wareeri asdhahay fi lbaadiyati ayaami maalin meel wejiga aadiyan kasiwaa waa dhumi faatishtu waa oomay muddatan muddada wadauftu waa daciifay faraytu waxaa arkay asdhahay rajulan naxiifan nin oo aatooway faatixan faa afkiisi furaa yandura ila samaai dayaayo faqultu lahu waxaa dhahay asdhahay ma hadi lwaqfa eh, juksashadaa afkaa ufuran samadaas dayo yan maxaa waaye eh, juksashadaan saan eh? faqaal waxaa s dhaaya sdhay asu dhaya waxaa s dhaya s dhahay ninki waay waxaa tahay ma laka wadukul bayna almawla walcabid ariga waa fudula tahay s dhahay maxaa ku dhex geliyaa s ilahi mawla y adoomkiis dhexdood maxaa kusoo geliyaa uma ashaara biyadi gacantiis uu tilmaamo qaal hadihi tariik hadii adiga dhunsanteeda waay waaku urta badan dhaafaa jidka aloo tilmaami soc jidka waa kan intaas kutoosin yaala sirt socdas naحو ishaarati mil ishaari jihadeedan kusocday fama mashaytu ma socnin asda ilaa qalila waxyar mahine xataa rahaytu ragiifeyni lama mufa arki asda calaa axadihima qadcat lhm halko waxaa fuula asda laxman xaal hilib kuleel gobol oo hilib kuleel afuula wahunaaka kuuzu meha waxaa yaali asda kuuzu oo biyo ku jiro akaltu waa cuniyas dahay xataa shabactu ilaa an ka dhargaas dahay washaribtu waa caawiyaas dahay xataa rawitu ilaa an kaxogsanaado uma rajactu ilayh waa usoo nafyaas dahay qultu waxaan dhahayaa siri ma tasawufu naasihaaskas oo sir oo oo ku jiro macnaha jidkiis baraaru jiriya waxweyn asku arkino waxiis ubaahnayo alatusi meana waxaad adrabe ad jirosa arkihirasa markaasu imid tasawufka maha waaye fatabasamo muusa way uma qaal waxaas dhahay e, waa ujawaab hadana e, waxaas dhahay e, tasawufka wax waayo laaixun wax soo daahiri oo laax soo daahiri wax daaha oo daahiri oo soo daahiri waayo fastalama fastalama fastabaaxa manaa fastalama oo oo qahri waayo no fastabaaxa oo oo baneys هذا رمزي عمل رموز عمل وين هذا الحرف وما انت فسرات حتى شيخ وفسر وعطنا يعني وضع تصوفته كشف واي او اسرارته سو دريها او سو ارورا يو كشف واسرارته سو ارورا وحيالا اسرارته انا وقاي مركز فيخطب العبد عبد اضون فيها طلبها ويستبيح به وحاسك بنيسا حقيسي منه kul ma kana lahu min maalin wagayrihi waxis lahaay maal iyo geerkiis asbaneys ha xataa laa yuwfira linafsihi shaya nafsadiis inaan shay asu dooranin asu khasisin marka istalamada macnaheedi waxaas dhahaa istilaam horta waxa waaye istilaam waxaa la dhahaa suufiyada agtoodii kubadoodii nooc oo habka wareer waaye nooc oo wareer kamid e waaye kalbigaas kusoodega ha ad tahay waa meas iska askumaa ad tahay taxta sultaani wareerkaasay xoogiis hoosteedaad askumaa awoodiis iyo xujadiis hoosteedaad askumaa ha marka isagana sheekh waxa iskufasiroya istilaamka waxawaa isdhaha maxalulqahri wanactu lxayrati meel isku qahro waaye oo wareerka nactigeedi waaye sifatu dahshati isku waa xeera iyo dahsha radia allahu tacaala canhu alaasas ku fasiray laaixun laaxa fastalama fastamaaxa waa laax shay oo daahirayo oo soo daahiri waaye fastalama oo yani oo oo qofka wareer ukeenaayo oo fastabaaha marka oo qalbiga wareer geliyaayo camal waa fastalama mano oo markaas fastabaaha oo ninkaas isku soo degaayo qalbigiis wixiis dhanaas baneesaa usu dhanas wax kale dhan cibra masihay waaa maal ah. kuli qalbigiis waa kasaha way manaha saas waaye marka kultu waxaan dhahay as dhahay yani imam sheekh raafici waas dhahay raaficiga kultu ana wailaa hada listilaam lmadkuur istilaamkan oo wareerka oo qalbiga kusoo degaaya ah eh, ashaara sheekh abulgayf alyamani lmashhuura ishaaray radi allahu taala biqowli waasku ishaari ahlulxadrati calى arbacati aqsaam afar qeybood waayo rajulun waayo kutiba waala waa loola khitaabay ahlulxadra waayo awliid waa weyn waayo no afara ukala saar abulkaysamjambin ininka makususitiin waa soo marnaya shataxaad kalaayo waayo no hadalkeas ku jiray inta ma kitaabka makusomarina abulkays alyamani kitaabka taa na makusomarn mana ashaar asheekh waaa afar waaye adulxadraha nin oo loola khitaabay oo fasaara kulu ana ni dhigan uduna waaya udun ku dhiga maamd usoo dha dhigo wax maklaayasa qof oo khitaab ilahay kiska maqli waayo no usoo dhan dhigaas naqli ma famt caadiga le maqlaayo usoo dhana maqlaa maqaamaalas ishaaroyaya dadka ahalkeeda kasi karaan manaha warajulun waa waa ushida waxaa la tusi ko alele maqashii magdaaye koona waa waa waxaa la tusi be fasaar kulu ceyn soo dhan il asna <laughs> eh? eh, waxaas oo la tusi ilas afkaasi wax kala mujeedano warajuluna musطalim waay asla waa wareersina taxta anwaari tajali tajaliga oo ilaahay daahirayo oliyada anwaaqteeda hoosteeda isku wareegsan yahay adkaa ka afaraadha waa la dhahay tajaliga waxaa la dhahaa wax oo quluubta usoo feed maayo oo waxaalihi geedka ahaa anwaaqteeda oo naga cilay oon unaka adkeyn anwaaqteeda xaggeeda usoo feed maayo anwaaqtaas hoosteedaas isku wareegsan yahay ninkaan ka afaraad waxawaa lisaan xaali shafaaca shafaacada xaaladeeda lisaankeeda waa wahuwa akmalu kaneti afaraada kaamil ahaasha badanaa amqaamkiisi weyn marka hadda sheekha e, sian hadda tasawufka runtii hadalkan hadal oo yar oo ayo laakin macnihiis waa weyn weliba anaga tasawufka macnihiisi ununka hadda darajadahay ay ay tahay e, tasawufka macnihiisi fiican u faamina umla cibaara man cibaara oo weliba si gudug dalo ubaahan waayo marka waxaan fiirihaynaa wixii kutuuda oo sida oo kadheheen tasawurka xisyahay oo kastoo maskaxdaay soo dhawey kara macnaheedi qala sheekh alimaam alsuhwardi raximah llahu tacaala hadal ani oo kudarsahoy waaye tasawurka waawaayo dhahay awalkiisa cilmi waaye waawsaduhu camal waaye dhexdhexaadkiisana camal fal waaye aakirkiisna waa mawhaba waay mawhiba waa la kasbi kara wa ilaahay ninka siiyaayo waaye tasawurka makasi falcilmu cilmiga yakshifu waa shufeedaa walcamalu camalkana yuciinu cala dalabi wijirihaayo afka u kaalmeehaa camalka walmawhibugina mawhabada oo ilaahay siiyaan tubligu gaayat alamal amalka gaayadiisay gaarsiihaysaa waa asaga ila duulaayay gaarsiihaysaa waqaala bacdu laima waxay dhaheen inama atasawufu cilmu lxaal waaye laa cilmu lmaqaal cilmi oo lagu hadlaayo maaynal dhaaye cilmi oo cilm cilmulxaal waayo idaa wax oo macnaha macna waayo lawadaa oo qalbiga kusoo arooraayo qofka isoo isu suubinin wax ilaah xagiiska imaayo waaye isagoo soo jiidanin usoo kasbanin masalan farax mar farax camalaas kusoo degaa mar tiiraayas keena mar adoo dhan waaa qof oo maqbuud o asna aska dhigaa oo xeran camal marna bastiga a dareemisaa unaa kusugnaysaa almuxaalka saasaa loo wadaano shay oo macnaa waayo waayo macnaa wax oo oo hadda oo u hadlaayo ma aha lahay marka wawa wawaaya lahay cilmulxaalka hadda asma fisira sheeka wawa an yataxalaa bimaxaasin alaklaaq waaye ina akhlaaq fifiican asku sifo ninka alati waradat biha sunna nabi oo axaadiista nabiga kusoo arooreen walihada qaalu saas darteed culamadu waxay dhaheen atasawufu tasawufka waxa waaye dhehe irtikaabu kulu khuluqin saniyin dabeec kasta oo koreeyo la korto oo la suubiyo oo la sifo waijtinaabu kulu khuluqin daniyin dabeec kasta hoose laga dheeraayo haasabusoo kool tasawufka ma fahamteen alaa tara ma arkeysin oo ana bacdahum imtanaca ma dhahay bacd alculamaa asuufiya dhahay akl batik inay cunaan waa ka reebtoonaadeen maxaa yeele waay u ay u dhaafeen al dhahay kayfiyada nabiga oo xune halahay ma sugnaanin ay dhaheen eh, kayfiyadiisi xadiis oo oo oo saxiix e malaga arkin kayfiyadiis xune inaas cuni waa lahaayaa xadiis waa kuhimi nabiga inaas cuni laakin tis ku cuni eh, xadiis sheegaay mala arkin saas daraadeedi ay ugu reeb toonaadeen ala dhahay junaydna waxaa tahay ala dhahay ma akadna tasawufa an ilkiil walqaali makasoo qaadana kiila iyo qaal xageeda makasoo qaadana waxaan kasoo qaadana tasawufka an iljuuc gaajo wasaar afar watarki dunya adunyana laga tago waqadcu lmaalufaat waxyaalaha oo nafsada jecleysa la gooyo walmustaxsanaat waxyaalaha oo la wanaagsado oo nafsada wanaagsa heeso la gooyo kaas xageedi aan tasawufka kasoo qaadanay tasawufka meehaasaan kasoo qaadanay wallahu aclam alaasman joogo subxaan